xamiin allahu aclamu bimuraadih xuruuftaas ilaahay subxaanahu watacaala uu ku bilaabay amba uu ku bilowday suuradaha qur-aanka qaarkood waxaynu hore ugu soo marray aqwaashii culamada suuradihii kan ka horreeyey laga bilaabo suuratu albaqara aduu culimmadu waxay leeyihiin qawlka ugu dhow waa taxaddi amba waxay kutusaysaa icjaabka qur-aanka siduu qur-aankani mucjis u yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay in qur-aanku uu ka kooban yahay uun la yaqaano ee macruufka ah wa maca daalika haddana aanay suurtagal ahayn inay la yimaadaan jin iyo insitoona iyo malaa'igitoona ee inaan lalama iman karin waa qadiyadda iska macruufa waayo waa hadalkii ilaahay subxaanahu watacaala markaa hadalka ilaahay amba hadalka khaaliqa iyo hadalka kuwa abuuray ee makhluuqa ahi marnaba ma simi karayaan amba hadalka ilaaha wax abuuray lama iman karo allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala tanziilu lkitaaba kitaabka soo dejintiisu mubtada ka dhigo tanziilu lkitaaba kitaabka soo dejintiisu min allaahi alle xaggiisa ayuu ka yimi min allah alle xaggiisa ayuu ka ahaaday bimacnaa alle xaggiisa ayuu ka yimi oo ilaahay baa soo dejiyey kitaabkanna waa kitaabkan qur-aanka ah allaha alcasiiz cidina aanay ka adkaanin ilaah aan cidina aanay beegsanin weeye cidina aanay diili karin wuxuu doono alcaliim allaha cilmiga badan xaggiisa ayuu ka yimi macnaa alcaliim oo allaha cilmiga badan subxaanahu watacaala allaha ka sifee oo haafir idembi dembiyada ka dhaafa ah allaha haafir idemb dembiyada ka dhaafa ee asturo ah allaha waqaabili tawb toobadana aqbala waqaabili tawbi toobad keenidana allaha aqbala ah ka bedel markaa allah ka bedel shadiid alciqaaba allaha ciqaabadka ah xaggiisa ayuu ka yimi oo kaba sifayn karo ma og tahay waayo idaafadaan maxdi ahayn shadiid alciqaab ciqaabkiisu allaha uu adag yahay ayuu xaggiisa ka yimi kitaabkani macnaha ciqaabka alle ayaa adag allaha bidawli qaninimada u saaxiibka ah amba qaninimada leh addawl waa asacar iyo maaragtay hodantii walghina allaha biqowli hodantinimada amba haninimada u saaxiibka ah laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane allahum bay cibaadadiisu xaq tahay wax kastoo qaybkii la caabudaa cibaadadiisu waa baatil ilayhi ila allah alla xaggiisa ayuun buu yahay almasiir noqodkuna macnaha alla xaggiisa ayuunbaa loo noqon doonaa markaasaa mid walba camalkiisa ilaahay ku abaalmarin marin doona haddaad sar la timaadana cadaab kulul baad heli haddaad khayr la timaadana nicmo aan la arag oo aan la maqal ayaad mudan doontaa maa yujaadiru maaragtay kama doodaan fii aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa kama doodaan maa yujaadiru kama doodaan fii aayaati illah ilaahay aayaadkiisa yacni ma hor toogsadaan oo muran kama murmaan ila aladiina kuwa mooyaane ila aladiina kuwa mooyaane kafaruu gaaloobay oo asalka jidaalka waxaa la yidhaahdaa laba ayuu u qaybsamaa mar haddii jadalku uu yahay mid xaqa hor toogsanaya oo xaqa lagu waadinayo waxaa la yidhaahdaa jadalka baadilka ah weeye eh, mid xaqa ayaa jiro oo marka xaq lagu istiimanayo waa maxmuud oo mid aan la ceebaynin weeye marka jadalkan kufaartu ayadoo qur-aankii uu cad yahay oo xujadu ay tahay mid aan caad saarayn ayay had iyo jeeraale murmaan oo macnaa ilaahay aayaadkiisa kaba murmaan ila aladiina kuwa mooyaane kafaruu gaaloobay kuwaas unbaa muran geliya ee falaa yagarurka yaanu ku dagin nebi muxammadow falaa yagarurka yaanu ku dagin taqallubuhum warwareegoodu ama maaragtay sosocodkooda ay filbilaad arlada ilaahay ay marmarayaan falaa yagarurka yaanu ku dagin taqallubuhum macnaa noqnoqodkoodu filbilaad arlada ilaahay ay marmarayaan iyagoo maal rogaya oo caafimaad qaba macnaha taasi yaanay ku ah, ha u arkin in ay wanaag ay leeyihiin ay tahay kadabat waxay beenisay qablahum ayaga hortood qawmu nuuxin nuux qoomkiisu waxay beeniyeen nuuxa nuux bay beeniyeen walaxzaaba kuwii isbahaystay ee gaalnimada isku urursadayna oo min bacdihim ay min bacdi qowmi nuuxin nuux qoomkiisa dabadood ahaana rusulahum rasuulladoodii ayay beeniyeen wahammad waxay doontay macnaa dilkiisa kullu umma ummad waliba waxay doontay birasuulihim rasuulkoodii bay doontay oo ay ku dadaaleen inay dilaan liya'khuduu si ay u qabtaan rasuulka oo hamadii iyo qasdigii labadaba way la yimaadeen wahamad waxay doontay kullu umma ummad waliba waxay doontay birasuulihim rasuulkoodii ayay doontay liya'khuduuhu si ay u qabtaan oo ay u dilaan wajaadaluu way doodeen bilbaadili baadil bay ku doodeen liyudximuu si ay ugu baabi'iyaan bihi baadilkaasi alxaqa xaqa si ay ugu baabi'iyaan marka ilaahay rasuulkiisuu sawirsiinaya walaaj macnaa kuwana way murmi doonaan baa ilaahay yidhi wajaadaluu way doodeen ummadaha hore ee kafriyay bilbaadili bay ku doodeen liyudxibu si ay ugu baabi'iyaan amba ugu kaxeeyaan bihi jadalkaasi amba baadilkaasi alxaqa xaqa si ay ugu baabi'iyaan faakhadatu dabadeed waan qabtay hum ayag faakhadatu waan qabtay hum ayagii fakayfa kaan sidee ayuu noqday amba uu ahaa ciqaaba aniga ciqaabkaygu ciqaabkaygu siduu u dhacay ee ilaahay wuxuu u dhacay sidaad ugu tala gashay weeye wakadaalika siday ugu sugantay kuwaa hore ee ilaahay ciqaabkiisa ama kelmaddii cadaabku ayay xaqad ugu dhabowday kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisu ay ugu dhabowday cala aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo kelmadda ilaahay maxay ugu sugantay annahum dee liannahum ayagu inay yihiin daraaddeed asxaabu الnaar markaa tacliil culla wey xarf cila xasan wakadalika sida kuwa hore ay ugu sugantay kelimadii ilaahay ku ciqaabay ayay xafat ugu dhabowday kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisu cala aladiina kuwa kafaruu gaaloobay anahum ay liannahum inay ahaadeen daraaddeed ayay ugu dhowowday asxaabu nnaari naarta asxaabteeda haddaad doonto kelimatu ayaad ka bedelaynaa wakadaalika sidaasi ayay xaqad ugu dhabowday annahum asxaabu nnaari naarta asxaabteeda inay yihiin cala aladiina kafar aladiina kuwa yaxmiluuna sida alcarsha carshiga kuwa sida carshigu waa makhluuq aada u weyn ilaa koob iyo toban aayadood amba iyo toban aayadood buu qur-aanka kusoo arooray baan filayaa makhluuqaadu weyn oo samadan iyo arladanba ka weyn allah wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa yaxmiluuna sida alcarsha oo malaa'igta carshiga sida iyo waman kuwa xawlahu carshiga hareerihiisa ku sugan waa malaa'igta kale iyo waman kuwa xawlahu ay xawla alcarshi carshiga hareerihiisa ku sugani way tasbixsadaan oo ilaahay bay xumaan oo dhanba ka hufaan rabbihim rabbigooda maantiisa ayagoo ku dhehan ay xaala kownihim xalayhim bay tasbixsadaan kuwa ku maran amba ku lamaan bixamdi rabbihim rabbigooda maantiisa wa yu'minuuna way rumeeyaan bihi billaahi alla ayay rumeeyaan muhiimadda iimaanku leeyu ilaahay ku caddaynaya wayastakfiruuna waxay u dembi dhaaf dalbaan liladiina kuwa aamanuu alla rumeeyeyna dembi dhaaf bay u dalbaan qaa'iliina xaal ay leeyihiin rabbanaa rabbigayow iyagaa sidaa le wasictaa waad u fidbanaatay kulla shay shay walba ilaahay waad u fidbanaatay raxma xagga raxmadda iyo wa cilmaa xagga ogaalkaba labadaba tamyiis baa lagu nasbiyey muxawalun can ilfaacilo ilaahay ow raxmadaada iyo cilmigaaguba wee raxma xagga raxmadaada ugu fidsanaatay iyo waa cilma xagga cilmigaba waqfir u dembi dhaaf liladiina kuwii ilaahay oo u dembi dhaaf cilmiga ilaahay iyo raxmadiisa ugu tawasuleene taabuu toobad keenay liladiina kuwii u dembi dhaaf liladiina kuwa taabuu toobad keenay oo watabacuu raacay sabiilaka dariiqaaga raacay ma arkaysa itibaacu inuu yahay waxyaabaha lagu mudanayo istikfaarta malaa'igta oo watabacuu raacay sabiilaka raacay waqihim ilaahay ka ilaali waqihim ilaahay ka ilaali cadaaba aljaxiim jaxiime cadaabkeeda ilaahay ka ilaali cadaaba aljaxiimi jaxiime cadaabkeedana ka ilaali rabbanaa rabbigayow bay idhaahdeen malaa'igta wa adkhil geli hum kuwaa rabbigow geli jannaata cadnin nagaadi jannooyinkii jannaata cadnin nagaadi amba waarib jannooyinkii geli jannaati cadnin jannaati cadnin waaritaan jannooyinkii rabbigow geli allatii jannadaasoo wacadta aada u yaboohday hum ayada adiga boohday wamanna ilaahay ow geli salaxa wanaagsanaaday oo min aabaa'ihim aabbayaashood ka mida cid wanaagsanaatayba ilaahay ow geli subxaana jannada wa aswaajihim ah min aabaa'ihim ah wa aswaajihim haweenkooda ah wa duriyaatihim ubadkooda ah ilaahay ow jannadaa geli ba ilaahay waa si ay nimcada jannada ugu taab noqoto innaka adigu anta adigunba alcasiiz allaha aan cidi ka adkaanin ah alxakiim ee aan qaldanin waqihim ilaahay ow ka ilaali asayiaati xumaanaha asayi'aat xumaanaha ilaahay ow ka ilaali waman qofka taqi aad ka ilaaliso asayi'aati xumaanaha qofka aad ka ilaaliso iyo yowmaidin maalinta macnaa qiyaamuhu u dhacayo faqad raximta waad u naxariisatay hu qofkaas wadaalika kaas oo janno la galo adiga iyo ehelkuba huwa isagu alfawzu liibaanid weeye alcadiim weyn ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay kuwa malaa'igta ayaa u ducayn doonta kuwana malaa'igtu way ku diganaysaa bale waxay ku odhan doonaan hadallo ay ku ciqaabaan ina aladiina kuwa kafaruu gaalooday yunaadawn waa loo dhawaaqi doonaa yunaadawna waa loo yeedhi doonaa maxaa lagu odhanaya lamaqtu llaahi ilaahay cadhadiisa macnaha idinka idin cadhooday lamaqtu almaqtu waxaa la yidhahdaa alqadab shadiid oo cadhadu markaanay xad lahayn ilaahay cadhadiisa ayaa akbaru ka weyn min naqtikum cadhadiina anfusakum lafihiinna aada u cadhooteen hadda ayay u cadhaysani nafsii ilaahayna markay gaalnimada doorteen buu u cadhooday adduunyada joogeen markay iimaanka diideen inay qaataan ayaa cadha alla ku dhacday sidoo kale waxaa iminka ma arkaysaa iyaguna ay u cadhoonayaan lafahooda lamaqtu lamaqtullaahi alla cadhadiisa ayaa akbaru ka weyn min maqtikum cadhadiinna anfusakum aad u cadhooteen id xilli uu idiin cadhooday halle tudcawna laydiinku yeelaayey id wakti uu idiin cadhooday tudcawna laydiinku yeelaayey ila aliimaani iimaanka la idinku yeedhaayey ee fatakfuruuna aada kufriyeyseen idinku maanta oo aada naar gasheen ayaa laf naftiinnii aada u carooteen oo nacaysaan nafihiinni ilaahayna wuxuu idiin carooday marka iyadoo iimaan laydinku yeedhayay gaalnimada adoorasha qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayowbay yidhaahdeen amadtana waadna dishay waadna maydaysay isnatayni ay imaatatayni laba dilidood ah, isnatayni laba jeer amba laba goor baadna dishay oo labadan goor ee qofka bini aadamkii maydka uu maray waa goorma marde waa markan ilaahay rixmka hooyada ku dhigay intaan ruuxda lagu afuufin marnada waa markan dambe caadigaynu u dhimanno weeye rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow amasanaa waadna dishay itnatayni ay imaatatayni laba diridood ayaad odhanaysa wa axyaytanaa waadna noolaysay itnatayni laba jeer oo markii adoo riximka hooyadaa ku jira ilaahay uu ruuxda kugu afuufay ee malagu soo dhiibay marlabaadka kalena waa cinda albacsi weeye oo marka lagu soo celin doono wey factarafnaa waanu qirannay bidunuubinaa dembiyadayadii ayaanu firannaye fahal ilaa khuruuj bixitaan aanu baxno oo aanu naarta ka baxno min sabiil dariiq ma u helaynaa wey ee fahal ilaa khuruujin bixid la baxo aanu baxno oo bixitaan baad odhanaysaa min sabiil dariiq ma u helayna oo ilaahaya subxaanahu watacaala ma helaynaa dariiq aanu naarta kaga baxno allah wuxu uhi subxaanahu watacaala daalikum alamru arrinku daalikum kiinaa weeye sidaasun baad ugu socaysaa cadaabkaasaad ku waaraysaa oo maxaad ugu waaraysaa biannahu ay bianna alamra washaaniye idaa duciya allaahu alle marka loo yeedho amba daalikum cadaabkaasi saabitun amba xaasil wuxuu idinku xasilay biannahu ay bisababi annahu idaa duciya marka loo yeedho allaahu alle marka loo yeedho waxdahu xaal uu yahay keligii kafartum aad kufrideen kaasi wuxuu idinku sugnaaday gaalnimadiinii mastar baa meesha ku jira daalikum cadaabkaasi wuxuu idinku xasilay biannahu ay bisababi damiiru shacni weeye annahu idaa duciya allahu alle marka loo yeedho waxdahu xaalu yahay keligii kafartum aad kufrideen rabbi keligii marka cibaadadiisa laydinku yeedho diidmadii aad diideen iyo kufriga aad la timaadeen ayaad cadaabkaasi ku mudateen oo wa in yushrak haddii loo shariik yeelana alle bihi bilaahi loo shariik yeelana tu'minuu aada gumayn jirteen wain yushrak haddii loo shariig yeelo bihi billaahi allana tu'minu aada rumayn jirteen waxa uu idinku sugnaaday la timaadeen falxukmu xukunkana sina yeelaya lilaah alla ayaa iskale subxaanahu watacaala allaha alcaliyi sareeya culuwi mudlaqa buu leeyahay daata ahaan iyo darajo ahaanba wuu sareeya alkabiir weyn khalqigiisa cidina aanay ka weynayn makhluuqu ilaahay kama weynaan karo kuwa alle alladii midka weeye yuriikum idintusa aayaatihi aayaadkiisa idintusa wayunazilu dejiya lakum idinka daraaddiin amba lakum idinka xaal uu idiin sugnaaday min asamaa samada xaggeeda idinka soo dejiya risqaa risiq idinka soo dejiya idinka dartiin baa ilaahay samada wakena risqa roobka wamaa yatadakkaru ma waansamo ayaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo kuma cibro qaato ilaa man mid mooyaane yuniib noqonaya ka ilaahay u laabta subxaana watacaala unbaa waansama ee fadcu allaha alla barya muklisiin xaal aatiin kuwii u badaxtiraya amba u saafi yeelaya lahu alleh addiina ay adaaca aw alcibaada idinkoo daacadda ilaahay u badaxtiraya iyo cibaadada walow shariha habad karaahiyaysaani alkaafiruuna kuwa gaaladayihiye ilaahay kuwii cibaadada u badaxtira ee ilaahay ku xidhmaa noqda weeye allah wuxu uhi subxaanau watacaala kuwa alleh rafiicu darajaat darajooyinkiisu kay sarreeyaan weeye oo marka haddaynu ka dhigno sifatin waxa la yidhaahdo weeye ma arkaysaa sifat mushabih raggi jiray rafiicu darajaat darajaadkiisu ilaahay kay sarreeyaan weeye si kale ad u dhigi kartaayona wuxuu iska noqon karaa ism faacile rafiicu darajaat darajaadka ilaaha saraysiiyo weeye ee darajaadka malaa'igta iyo awliyadiisaba korya dhul carshi carshi kiilah weeye carshiga waxaa la yidhahdaa sariirta boqorka dhulcarshi carshi kiilah weeye yulqii wuxuu ridaa alle alruuxa ay lwaxya waxyiga alle wuxuu ku soo ridaa min amrihi xaal uu ka mid yahay amarkiisa amba xagga amarkiisa wuxuu kaga soo ridaa calaa man mid buu alle ku soo ridaa qof yashaau uu doono oo min cibaadih ilaahay addoommadiisa ka mida ah. yulqii waa ridaa amba wuxuu gaarsiiyaa alruuxa nolosha waa waxyiga waayo isdiinta ayaa nololba ah alruuxa waxyiga lagu noolaado min amrihi amarka alle xaggiisa xaaluu ka ahaado amba min amrihi xaaluu ka mid yahay calaa man qofuu alle kusoo ridaa u waxyoodaa yashaa'u uu doono oo min cibaadih ilaahay addoommadiisa ka mid ah axaduu dee ilaahay rusushiisa ka dhigto ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ma arkaysa ayuu ugu waxyoodaa muxuu alle waxyigaa ugu soo ridaa liyundira si uu u digo axadkaasi amba liyundira si uu alla uga digo annaasa mafcuulkaa hore qadar annaasa dadka si uu alla ugaga digo yowma atalaaq maalinta kulanka amba kulmidda maalinteeda yowma atalaaqi maalinta la kulmi doono tafaacul talaaq waa maalinta qoluhu ay wada kulmi doonaan makhluuq oo dhan oo arkaysaa amba ilaahiisi subxaanahu watacaala iyo makhluuqiisu ay kulmi doonaan liyundira si uu uga digo dadka yowma talaaqi kulmitaanka amba kulmidda yoomkeeda si alla ugaga dego subxaana watacaala marka yawma talaaq waxaa kaloo la yidhaahdaa waa ismi ka mid a ah asmaada ay leedahay qiyaamuhu weeye wa aadam nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam iyo ilmaha ugu dambeeya ee bani aadamku ay dhali doonaan baa kulmaya aadam baa ugu horreeya bini aadamka ilmaha ugu dambeeya ee dhasha bini aadamkana way kulmi doonaan weeye ma arkaysaa amba ahlu samaawaadka iyo ahlardigaa ah- kulmi doona waxaa la yidhahdaa waxa kulmi doona ilaaha khaaliqa wax abuuray iyo khalqiga ayaa kulmi doona intaa waa la ydhahdaa ka yowma si uga digo maalin hum ayagu baarizuun marka yowmadaa mascuulka dhimow yowma si uga digo hum ayagu baarizuun ay bixi doonaan ay banbixi doonaan ba alle subxaana watacaala yooma maalintii waa ugaga digo hum ayagu baarizuuna kuwii banbixi ay yihiin fannaan ayay istaagi doonaan laa yakfaa kama qarsoomi doono cala allaahi alla kama qarsoomi doono minhum ayaga xaggooda kagama qarsoomi doono shay shaynaba wax alla wax kaga qarsoomayaa ilaahay matele subxaana watacaala wax kasta xaggooda ka dhacay ilaahay wuu ogsoon muxuu odhan doonaa markaa ilaahay subxaana wa tacaala liman kuma ayaa iskale almulku mulki iyo lahaanshaha kuma ayaa iskale alyawma maanta war kuma boqortinimada iskale kumaan maanta lagu haysan allah muxuu yidhi lilah allah ayuu u sugnaaday allaha alwaaxidu keliga ah allaha alqahaar macnaha muquuniya addoommadiisa subxaana wa tacaala wa andir uga dig nebi muxammadow hum dadka waxaad uga digtaa alyawma maanta tujzaa waxaa lagu abaalmarin kullu nafsin naf walba waxaa lagu abaalmarin bimaa kiibaa lagu abaalmarin kasabat ay shaqaysatay laa dulma dulmiba maahan alyawma maanta sababta aan dulmiguu dhacayni waa maxay makhluuq iyagu taag ma laha bini aadamku iyo shinkun baa walba dulmiga samayn jiray iyo xayawaanada qaar qaarkood iyaga mid waliba naftii buu leeyahay ilaahayna dee dulmiguma xaaraan buu ka ahaa markaa dulmi dhacayaa ma jiro khalqina kama dulmiyi karo rabbina subxaana watacaala de u ka ina allaha alle sariicu lxisaaba xisaabtiisu kuu dhaqsado w xisaabtiisu kay dhaqsaha badan tahay weeye ilaahay subxaanahu watacaala dee wuxuu khalqiga intaa leeg u xisaabin doonaa ka nafsin waaxida maa khalqukum walaa bacثukum ilaa ka nafsin waaxida markuu dhaqsa qof keliya ayo maaragtaas soo saarita bacdigan waandir uga dig nebi muxammadow hum ayaga waxaad uga digtaa yowma alaasifa ka dhowaatay yoomkeeda waa ismi iyaduna asmaadulqiyaamo ay leedahay waa kii dhowaatay way dhowdahay mooda yowma alaasifa ka dhowaatay yoomkeeda uga dig maalintay dhici doonto idxilni uga dig amba idxilni bay dhowaan alquluubu qalbiyaduna lada alxanaajiri dhuumaha agtooda ay ku sugnaan doonaan lada alxanaajir ay cinda alxanaajir waa jamcu alxanjara luqruunta ay soo geli doonaan qof walba quluubtiisu dhuunta ay iman doonto khaadimiina xaalay yihiin kuwii qalbiyada lahaa kuwa cabursan ila marka quluubtu waxaan soo kaco hor kasta oo galo oo qofku ma neesan karayo khaadimiin xaal ay yihiin kuwii cabursan maa lilaalimiin kuwa daalimiinta ah uma sugnaanin ee alla dulmiyey iyo khalqigaba ilaahay waa la dulmiyaa de laa shak ilaahay bini aadamku wuxuu ugu daran yahay markuu ilaah abuurtay dulmiyo siduu dulmiyayaa dee dulmigu asalka ereygani waxa weeye wadcu shayi bikayri mawdicihi in shayga la dhigo meel aan ku habboonayn amba meel aan meeshiisii ahayn marka wadcu cibaadati markaad cibaadada ula kicibsato cid aan ilaahay ahayn ilaahay baa dulmiday subxaana watacaala keeda kale waa inadadaasa cibaadadu waa xaq ilaahay leeyihi marka lagu leeyahay cibaadadu waa xaq atadri ya mucaadu maa xaq ullahi cala alcabiid xaq marka lagu leeyahay xaqiyaa gudan weydo dee ciddii xaqiga lahayd markaad ka tagtaaso soomaa dulmiyin idan anta aalim marka iska ilaali noocyada cibaadada markaynu lena waa fahan ilaahay baryi marka in leenahay oo ilaahay ku xidhno ma arkaysa waa ina ah, waxaanu doonaynaa inaynaan noqon dad dulmiya makhluuq inay dulmiyaana khatarteeday leedahay maa lilaalimiin kuwa daalimiinta uma ahaanin min xamiin sokeeye ay xamiimun mid sokeeyey uma sugnaayo tallaayay abadan walaa shafiic iyo mid ergeeyaas oona kaa ergeeyo oo yudaac la adeeco war hebel soo inoogama werdeente nin weyn baa inoo yima inaga maqle abadan ilaahay subxaana watacaala shafaacadiisa waxay ku xidhan tahay biidni shafaacada allana waxay ku timaadaa marka ilaahay raalli uu ka noqdo ka shafeecayaana inuu ergadalo ka loo shafeecayaana uga raalli noqdo mar haddii shirki meesha jirana abadan allah wuxu uhi yaclamu waa ogsoon khaainat alacyuni indhuha khiyaamadooda ka caro markaad uquusiso waa ogsoon yaclamu waa ogsoon yahay khaainata alacyuni indhaha khiyaamadooda khiyaamta acyun baa ka dhegeysa masr buu ku tacalluqaya ishu waxa khiyaamto iyo wamaakiina waa ogsoon yahay tukfii ay qarinayso assuduud laabuhu laab kastaa waxay ku jirana ilaahay wuu ogsoon yahay wallaahu alle markuu intaaba og yahay yaqdii ilaahay wuxuu xukumi bilxaqa xaq buu xukumi wladiina waxa amba kuwa yadcuuna ay caabudaan min duunihi alla sokodi laa yakduuna bishay shayna ma xukumi doonaan baa ilaah yidhi subxaana watacaala cid labteed ina allaha alle huwa isagu asamiic ilaaha maqalka badan weeye subxaana watacaala albasir min alaayaat lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard lahu lmulk maarkaysa macnaa waxaa lagu tusayaa koonkan waxaynu arkayna iyo waxaynaan arkaynba adduunyada iyo aakhiradaba cidda iskalihi inay allah tahay markaasa inta badan qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu hadlay ayadoo had iyo jaraale kabarku muqadam yahay mubtaduuna muahar yahay lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi lahu waa kabar muqadama muta maa fi waa mubtadiyo muahara teeda kale maadani waa min alfaad alcumuum weeye min alfaad alcumuum baa lay wax kasta ilaahay baa iskale macnaha ilaahay wuxuu addoommadiisa ku xidhayaa yani inay fahmaan ood marka horeba cadaydayso war meeshan cid ilaahay lale amba cid waxsaara ku leh amba cidku ilaahay shuraato kule inaba inaanay jirin macnaha waxaa la doonayaa in lagaa jaro inaad cid kale ku xidhantoon alla ahayn subxaana watacala lagaa jaro maogtahay war iminka dukaankaaga yaraad horfurso dukaankaaga horfur adigu aad sheegato suurtagal maaha dee qof sibadaa ka jooga inuu kuu qabsado ku ilaahay dukaankan anigaa kulala laakiin bal mid adiga laftidaagaba kuu shaxaab yihi adiga wax kaa doonay kaa doonay inuu markaa waxoogaa amba dee amaamanayso oo isaga laftigiisu adiga ku baryaya walilaahi almasal laclaa haddii uu mid kale u yimaado kii baryo oo kii uu wax ka weydiisto inuu dukaanka wax ka siiyo leeya war dukaankaagana adigaa leh wax iga sii maxaad arkaysaa so qof dhaqaaqe baad arkaysaa waana ku ogyahay inaad lahayn dhigaha waxa kuma lahan hadee ogo waxayga bixina kuma laha kuleeya dukaantaaga waxayga kayfa tara waxaad arkaysaa inuu waashay idan waa majaaniin amba waa majnuun qofka adduunyadan jooga ee ogsoon ilaahay inuu leeyahay maa fi samaawaati wamaa fi lardi wamaca daalika cid aan ilaahay ahay wax ka weydi ilaahay waxaan baryi awliyada waxaan baryi kan waxaan baryi cabdilqaadir waxaan sii caynkan ahaa kada waa majnaan waa nooc waaliya wey waa waali wamaca daalika waa shirki markaa waxay dhici karaysa in dadku ay yidhaahdaan maxaa laga wadwadaa un ilaaha sayrkii barya war ilaha sayrkii waa la barya istiaasa masal gargaar marka qofku dalba walaagii baryada waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay ay cid aan wax la weydiisan akisnaa ya awsu markuu kule maxay tahay akisnaa waa barya istiqaasada waa nooc cibaadada ka mid a ah. weliba min ashirki akbar haddooku hadduu la yimaado akisnaa ya aws markuu leeyahay gargaariyo noo gargaar markuu leeyahy miyaanu barya haddaad adigu af soomaaliya ku garanaynin af carabigu ku baraya haddaan isugu af carabigan iyo waxaan u yeedhayba garanayn hashadaayo baaraka allahu fiikum maogta wagayaasa alfuqaraa'i وأمير المتباعي وإمام البدلاء شلله قم وذاك شع دقق بالكور لا إله إلا markaa qofka muslimka ay laazim waa inaad ilaahay ku xidhanto mar haddaad ilaahay ku xidhinto oo rabbi isacada inaan dayacmimayso ilahay ku dayici maayo alaysa allaahu bikaafin cabda ilaahay baa sidaa kule waa istifhaam hooga alaysa allaahu bikaafin cabda war ilaahay miyaanu ah. waxaa la akriyay alaysa allaahu bikaafin cibaada ilaahay addoommadiisa miyaanu ku fulan marka adiga ilaahay kugu fillaan waayaad ilahay wax ka weydo adugu waxaa lagaa maqla un ilaahay waxbuu weydiin waayo walciyaadu billah allah wuxu uhi subxaana wa tacaala walam yasiiruu miyaanay soconin fi lardi arlada miyaanay soconin oo hadday socdeen fayanduruu markaas ficilku waa mansuub waa jawaabtii istifhaamka wey amba awalam yasiiruu miyaanay soconin fi lardi arlada miyaanay soconin fayanduruu ay afalam yanduruu miyaanay arag markaas ficilku waa marsuum afalam yanduruu miyaanay arag kayfa kaanat siday noqotay waa khabarkiiba muqadama ma og kaysadu caaqibatu aladiina kuwii cidhibkoodu kaanuu ahaa min qablihim ayaga hortood war dadkii hore halkay mareen qooma nuux ka soo birow ilaa maaragtay xaggee ka dambeeyey kaanuu waxay ahaayeen hum ayaga kuwa hore ashadda kuwa ka daran bay ahaayeen minhum kuwan hadda jooga quwa xagga awoodda kuwa ka awood badan bay ahaayeen kaanuu waxaayen hum ayaga ashadda kuwa ka daran minhum ayaga xaggooda quwa iyo wa aahaara xagga raadaysaba iyo wa aathaara xagga raadaynta fil ardi arlada la raadaeyo la camiro la dhigto la beero intaba dabadeed way kufriyeen maxaa dhacay faakhadahum allahu alla markaa wuxuu ku qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim faakhadahum allahu ilaahay baa qabtay oo halaagay bidunuubihim bisababi dunuubihim ayuu ku halaagay wamaa kaana umana ahaanin lahum ayaga min allahi alle xaggiisa ugama ahaanin min waaqa mid ilaaliya min waaqa mid ilaaliyaa uma ahanin oo ilaahay ka badbaadiye subxaana dalika halaaga ay muteen daalika kaasina biannahum bisababi annahum ayuu ugu sugnaabaa iyaga kaanat ay ahayd bisababi annahum kaanat inay ahayd taatiihim kay u timaado rusulhum rasuuladooda ay ula yimaadaan bilbayinaati aayado cadcad oo dabadeed fakafaruu ay kufriyeen daalika cadaabkaasi amba halaagaasi saabitun amba xaasilu wuxuu ugu sugnay amba ugu xasilay biannahum bisababi annahum ayaga kaanat inay ahayd taatiihim say ula timaado rusuluhum rasuuladooda ay la yimaadaan bilbayinaati aayada cadcad oo fakafaruu dabadeedna ay kufeeyeen oo fakafaruu ay kufeeyeen oo faakhadahum ullah dabadeedna ilaahay u halaagay faakhadahum ullah ilaahay baa markaa qabtay oo halaagay subxaanahu watacaala inahu alle qawiyun ilaaha awooda badan weeye subxaanahu watacaala shadiid ciqaab ciqaabad ka weeye ay shadiid ciqaabu hub ayay ka dhigan tahay allah ciqaabkiisu adag yahay maarkaysa wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray muusaa baanu diray fii aayaatinaa baanu la diray ilahay nebi maxamed buu fadansiinaya wuxuu tusayaa waxyaabahay mudan jireen ilaahay rusushiisu muusaa baanu diray biaayaatinaa baanu la diray iyo wa suldaan daliil baanu la diray xujo mubiinin xaq asuldaanu huwa alxujatu walburhaanu mubinham ah. ilaa fircawna baa huu diray fircawn iyo wahaamaana iyo haamaan waa wasiirkiisii maarkaysa si boqortooyadoosi ah aha iyo waqaaruuna baan u diray waa malqadeen buu ahaa kibir badan faqaaluu waxay yidhaahdeen saaxir muuse waa saaxir bay yidhaahdeen kadaab weliba beenaalo aho been badan kadaabun marka waxaad garanaysaa dadkii awoodda lahaa haba ha noqoto sulba amba ha noqoto maalba ha noqdaane inay acdaawulxaqrigi inta badan saa darteed baad ku garanaysaa dadka bucafadihi inay inta badan atbaacu rusulka ay yihiin falamaa markii jaaa ula yimid hum ayaga muuse falamaa markii jaaa ula yimid hum ayaga ula yimid muuse bilxaqa xaq markuu ula yimid min cindina min cindina markuu ula yimid qaaluu waxay idhaahdeen uqtuluu dila abnaa'a aladiina kuwii inamadooda dila aamanuu rumeeyey maaragtay macahu ay maca muusa kuwa iimaanka la yimi laaya qaaluu waxay dhahen iqtuluu dila abnaa'a aladiina kuwii dila inamadooda aamanuu rumeeyey maca wastaxyuu iska daaya nisaa'ahum haweenkiina wax alla wax in laga dilo dumarkoodana la daayo dumarku in la daayo waxay ugu tala jaleen inay ku shaqaystaan teeda kale in dumarku ay sii joogaan bilaa rijaal rag la-aan ay sii joogaan ee laftidooda waa dhibaato kale oo lawaayo cid kafaalo qaato oo mas-uul ka noqoto musiibo kala wey istacyuni saaahu daaya maarkaysa saasay leeyihiin wamaa shaydun kaafiriin kuwa gaalada ah shaydkoodu ma ahaanin ba alla yidhi subxaanau watacaala ilaa fii dalaal baadinimo dhexdeed mooyaane macnaa wuu khasaaraya waa la waayaabaa ilaahay subxaanau watacaala wa qaala wuxuu qaala tacaala xaakiyan darunii idaaya buuri waar idaaya aqtul waan dili eh waa jawaabtii amarka aqtul aan dile muusaa muuse aan dile idaaya waliyadcu ha u yeedho rabbahu ha u yeedha buu ku leey rabbigu sheegaya ha u yeedha inii anigu akhaafu waxaan uga baqaya hadda waa fircoon mid kasta oo xaq diid ah oo baawar haystaana sidan unbuu yeelaa inta inii anigu akhaafu waxaan uga baqaya an yubadila inuu bedelo diinakum ka wax bedelayaa waa muslim xaqyada marka laako diintaad inay haystaa laakiin isagu wuxuu leeyahay diintiini idinka bedelaya an yubadila inuu bedelo ayuu doonayaa diinakum aw amase an yubhira inuu ku muujiyo ayuu doonayaa inuu ku daahiriyo ku soo saaro fi lardi arlada inuu ku muujiyo alfasaada fasaad inuu waqaala muuse muuse wuxuu yidhi inii anigu cudtu waxaan magan galay birabbii rabbigay baan magan galay inii anigu cudtu waxaan ka magan galay birabbii rabbigay iyo wa rabbikum waa dacwad waana duco ma arkaysa waa dacwad waana duco oo markuu leeyahay wa rabbikum rabbinimaduu sheeganaya fircoon ayuu doonayaa inuu meesha kaga saaro waxaan ka magan galay min kuli mutakabbir mid kibir badan dhammaantii min kuli mutakabbir mid kibir badan dhammaantii mutakabbirkaasoo laa yu'minu aan rumaynaynin biyawmi alxisaab maalinka xisaabta aan rumaynaynin ma arkaysa saa daraaddeed ba hadiga rasuulkana waxay ka mid ahayd idaa khaafa qawman allahuma ina nacuudu bika min shuruurihim wanadra'u bika fii nuxuurihim ma arkaysa wa qaala wuxuu yidhi rajul bal daacigana khayr buu qabaa ma og wa qaala wuxuu yidhi rajulun wuxuu yidhi mu'min qaatulkaasoo mu'minun ninkaasoo mu'min ah rajulkaasoo min aali fircawna fircoon aalkiisa ka mid ahaa rajulkaasoo yaktumu qarinayay iimaanahu xaaladan bee iimaan qof muslad iimaanahu qarinayo wuxuu yidhi ataktunuuna waa halkii lagu tashanayey buu ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajula ma nin baad dilaysaan an yaquula lian yaquula inuu yidhi daraaddeed miyaad ku dilaysaan war muxuu musan an yaquula ay lian yaquul inuu yidhi daraaddeed miyaad ku dilaysaan rabbiga rabbigaygu allah alla wey war ma intaasaad ku dilaysaan walxaal miyaad dilaysaan sida walxaal miyaad dilaysaan qad ja'aakum wuu idinla yimi bilbayinaati aayado cadcaduu idinla yimi oo min rabbikum xagga rabbigiinka ahaaday waryaadhahe wain yaku hadduu yahay kaadiba beenaale sidaad sheegaysaan horay u yidhahdeen saaxiru lkadaab afa calayhi isaga dushiisa ayuunbuu yahay kadibuhu beentiisa wain yaku hadduu yahay saadiqan mid ru sheegayana yusibkum waxaa idin haleeli haddaad heshaan ood beenisaan bacdu aladii kii qaarkii baa idin haleeli yacidukum uu idin yeebuuhay ninka daacigaa caadadiisu waxay tahay inuu dadka u naseexeeyo ugana digo ina ilaahay subxaanahu watacaala awliyadiisa ay colaadiyaan adigu ma og tahay dadkan aadna nooshahay inay cadow badan leeyihiin ma og tahay in macasidu badan tahay soo ma ogid wamaca daalika inay cadaabi ka dambaysana waad og tahay haddii dadku toosnaan waayaano ilaexdaan lidaalika ma oga jirtay sikr kaa fiican yahay ayaa kalimatun xaqa ayaa wuxuu horteeda ka leeyahay cinda suldaanin jaa'ir qof waad garanaysa qadrasada iyo jibirka iyo axad ka daran maynaan jirin waa ninka kelaya marka ilaahay subxaanau watacaala nimankaas jibirka badan amba dawaaqida uu ka waramayo waa kuu ku tilmaamay bilawtaada waa nin khatar badan oo bini aadamka ixaani jiray jibir wuxuu ka qabanaya ilahnimo iyo balaayo ilahnimo sheegtay ma arkaysa runtu u sheega adugu ma u sheegta runta maya kuma sheegi ma og tahay dee ilgaar ciyaarteeda taageer laguma odhanne waxa lagu yihi caqiidadeeda taageer inaad diinu sheegto hore diinu sheegto oo dadkii la haruuriyo ma ogtahay waktigaadii oo dhanba haddaad ku misaad sheegtay bilaahi calayk imise saacadoodad maanta ciyaartaa wata imise se daqiiqadood ayaad qof muslima diinu sheegta kurana ma akrino abada kuma dhex akriyin dushka iyo fidowga soona dhexdiisa abadan ma kaasa fi ikhtiyaar intaad intaa in leeg ma ku bidisa ilaa dadka diinta u sheegay qof axad kale fircoon buu sheegay laa ilaaha ila allah allah af ina allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo man ilaahay ma hanuuniyo huwa isagoo mufris kii xadgudba ah xadgudba ah kadaab oo been badan ilaahay maha hayo marka dadka wax walba waa adeegsanaya isagu iyo xooggiiba uu isku daray yaa qawmi qowmka lakum idinka ayuu idiin sugnaaday almulku boqortinimadu alyawma maanta war waa ladantiin dowladnimo haysataan buu leeyahay daahiriin xaalatiin kuwa ku sarreeya fi lardi arlada maanta idinkaa xukumaya daahiriin idinka ku saraya fi lardi ee haddaad guman weydaan faman kuma yansurunaa inooga hiilin doona min ba'si illaah ilaahay cadaabkiisa kuma ayaa inaga horjoogsana man ymnacuna baka dhiganta faman yansuruna kuma ayaa inaga horjoogsan doona min ba'si illaah ilaahay cadaabkiisa in jaa'ana hadduu cadaabkaasi yimaado abadaa qaala fircawnu kani wuxuu yidhi maa uriikum anigu idinma sheegaayo oo idinkulama talinaayo oo ma ra'yeeynaayo ilaa maa araa waxay ila tahayeen arkay mooyaane wamaa ahdiikum idinkuma hanuuninaayo ilaa sabiila arashaad arashaad minka waa mata ilaa sabiila arashaadi toosnaanta dariiqeeda mooyaane dariiq toosan un baan idinku hanuuninayaa buu le waa fircawn law kaana amaaray sidaasuu yahay ale dariiq toosan baan idinku hanuuninayaa maa uriikum ilaa maa ara sidaasuu leey waa kadib wasara kuu khiyaamaynaya wamaa adcukum ilaa ilaa dariiqi alxaqi wasidq sidaasuu ahaa markaasuu khiyaamaynayaaoo masaakiin bay iska ahaayeen ilaahay baa sheegay markaa inay amarkiisa raacayn fatabcuu amra fircawna wamaa amru fircawna birahiim ma arkaysa qowmkiisa wuu lumeeyey wuu hanuuniyey ma arkaysa waa khaa'in maa min imaamin siina wuu soo gelaya maa min imaamin yamuutu yawma yamuutu wa huwa raashin liraciyatihi ila lam yurix raa'ixata aljanna waina riixahaa la yuujadu min masiirati khamsumi'ati caaman taasna way qabsanaysaa warka jannada leedima waaba fircawn allah wuxuhi subxaanau wa tacaala faqaala wuxuu yidhi ma arkaysaa alladii kii waa daacigii aamana ninkan wuxuu noqday saalixun linafsihi wa maca dalika muslixun ligayrihi wa qaala aladii kii wuxuu yidhi aamana rumeeyey yaa qawmi qowmkayow innii anigu akhaafu waxaan uga baqayaa calaykum korkiinna waxaan uga baqayaa midla yawmi alaxzaab kuwii isbahaystay yomkoodii oo kale yoomkoodii oo kale wixii qabsaday dee ilaahay maalintuu rogay subxaanau watacaala misilaa ka badel mislaa da'bi qawmi nuux nuux qowmkiisa caadadoodii oo kale adaabu waxaa la yidhaha alcaada laakiin waxa ku dhacay dee halaag buu ahaa misla da'bi qawmi nuux nuux qowmkiisa caadadoodii oo kale wixii haleelay oo kale ayaan idinka baqaya iyo wa caada reer caad wixii gaaray oo kale iyo wa samuud samuud wixii gaaray oo kale iyo wladiina kuwii min bacdihim kuwaa ka dambeeyey wama allaahu allana ma ahaanin yuriid kii la doona dulmaa dulmi alle lama doono lilcibaada addoommadana ilaahay lama dulmiyo subxaana wa tacaala xarama dulma calaa nafsihi wajcalahu baynakum muxarama walaa tadaalamuun ma arkaysa xadka qudsigaha macnihi saas wayaa qawmi qowmkayow ugu naseexaynayo inii anigu akhaafu waxaan uga baqayaa calaykum korkiina waxaan uga baqayaa yowma tanaada isyeeridda watafaacul yowma tanaad isu isyeeridda yoomkeeda maanta laysu weeran doono ee laysu qayshan doono cidina aanay wax laysta laysu yeedhi doono yowma baan idinka baqaya tuwalluuna aad jeegsan doontaan mudbiriin xaal kuwa dhabar jeediye maa lakum idin mana ahaanin ama yoomkaasi maa lakum idin mana ahaan doono min allaahi alla xaggiisa min caasin mid idin ilaaliya ay caasimun waman yudlil ka uu lumiyo allahu alla uu lumiyo famaa lahu qofkaa uma sugnaanin min haada mid hanuuniya uma sugnaanin walaqad jaaa wallaahi xasuusinayaa rusushii hore laqad jaa'akum waxaa idin wuxuu idinla yimi yuusufu waa ibnu yacquub min qablu muuse hortii ila afar qarnaa udhexeeye bay idhaahdaane min qablu muuse hortii wuxuu idinla yimi bilbayinaat aayado cadcad buu idinla yimi wallaahi laqad jaa'akum wuxuu idinla yimi yuusufu yuusuf min qablu muuse hortii hadda horteed bilbayinaat aayado cadcad buu idin leeyahay min qablu markase la leeyahay waxaad ogaataa sheega xadfan awgi in loo bineeyey ay min qabli muusaa dheh oo min qabli abaatoorte bilbayinaati buu idinla yimi famaa ziltum kamaydaan suulin fii shakin shaki inaad kaga sugan tihiin mimaa kii inaad ka shakisan tihiin jaa'akum uu idinla yimi yuusuf bihi maagaba xataa idaa halaka ibtidaa'iya laydha xataadaasi xataa idaa halaka markuu dhintayna xataa idaa halaka markuu dhintayna qultum waxaad tidhaahdeen ma arkaysaa lan yabcatha allaahu alla ma soo saari doono ma soo diri doono min bacdihi ay min bacdi yuusufa damiirka yuusuf uu noqonayaaye min bacdihi yuusuf dabadii ma arkaysaa rasuula rasuul ilaahay ma soo saari doono kadaalika sida alle u lumiye kuwan ayuu yudilu u lumiyaa allaahu alle man mid uu lumiya huwa isagu musrif xadgudbay saasuu alla uli subxana watacaala murtaaba waa ismu faacil une murtaaba oo shakisan qofkaas ilaahay saasuu u lumiyaa subxaana watacaala aladiina kuwaasoo amba kuwa hum ayagu kuwa weeye yujaadiluuna murma fii aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ka murma ee haqnimadooda diida yujaadiluuna dooda fii aayaati illah aayaadka ilaahay inay buriyaan ay fii ibdaali aayaatina bigayri suldaan xuja la-aan daliil la-aan ku buriya daliilkaasoo ka sifee suldaankaasoo ataahum ayaga u yimi ma haystaan baa ilahay daliil kabura waa uu weynaaday faacilka halkee ka dhig mastarka yujaadiluunadaa ku jira kabura wuu weynaaday jidaaluhum murankoodaasi jidaaluhum murankoodaasi waa uu cuslaaday maqta samiisi maqtaa xagga carada cinda allah ilaahay agtiisa ku sugan ilaahay murankoodaa uu ka carooday kabura wuu cuslaaday jidaaluhum murankoodaasi maqtaa xagga carada cinda allahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda aladiina kuwii agtooda aamanuu alla rumeeyey oo haddaad ilaahay diintiisa mid u ticintixayaa tahay oo markay kafaradu maanta dhulka la dhacayaan maanta muslimiinta iyo islaamkaba way jareexanayaan sow maaha marka waa qofka mu'minka ahi waa uu ka cadoonayo abadan kadalika sidaa ilaahay subxaanahu watacaala kuwan u lumiya ee qalbigooda uu u xidhay ayaa yadbacu allaahu alla u xidhi doonaa alla u xidhi doona yadbacu allah alla u xidhi doona calaa kulli qalbi mutakabbir oo isku xidhan yihiin saddexdaasiba calaa kulli qalbi mutakabbir mid kibir badan qalbigiisa dhammaantood sidaasuu alla u xidhi doonaa jabbaar oo isla weyn ilaahay saasuu qalbigiisa u oodi doonaa weeye subxaanahu watacaala eh, culimmadu waxay yidhaahdaan eh, waxaa laga garanayaa wuxuu ka jibray itibaacu jabbaarna waa lagu fasirayo nimanka jabaadirada la yidhaahdo waxa lagu gartaa astaamo ay leeyihiinoo waa alqatlu bikayri xaq inay dadka xaqdarro ku laayaan waa calaamadaha lagu garto qofkaas inuu jabbaar yahay weye waayahay wa qaala fircawnu wa qaala wuxuu yidhi fircawnu ilaahay baa ka warramay subxaana wa tacaala bal ninkani isla weynidiisa iyo madaxaskaanta iyo beenta uu kula yimi beeninta oo nabiyullaahi muuse beeninayay wuxuu farayaa ninkii wasiirka u ahaa in la dhiso guri dheer maaragtay taawar aad u dheer in la dhiso ayaa la yidhaahdaa wa qaala wuxuu yidhi fircawn fircawn wuxuu yidhi yaa haamaanu haamaanow ibni bis lii aniga i dhis sharxaa dhismo dheer asharxu waxaa la yidhaahdaa isbuu isu dheer yahay oo maca daalika inuu makshuuf yahay min asaraaxa shayga caddayn baa looga baahanya soo maad maqan in la saraaxeeyo macnaheedu waxa weeye dhismo furan oo aan samada waxba ka xigin maaragtay aan lahayn maaragtay wax dallaalimo ee wax la mida ah. ibni lii idis sarxa dhisma dheeri idis alqasr alcaali almuniifush ayaa la yidhahda ashaacic ma arkaysaa markaa dhooba adag oo amba laban la dubay oo inagii soo maray ma ogtaha inuu yidhi igadi ma arkaysaa lacallii si aan maaragtay si lacallii abluqu si aan u gaadho alasbaaba dariiqyo sababa aan ku gaadhown alle ka bedel asbaaba asamaawaati samada dariiqyadeeda si aan u gaadho oo haddaan gaadho fa adalica aan soo eego aan arko ilaa ilaahi muusaa muuse ilaahiisa si aan u soo eego ilaahe ninkaynu culuga ilaahay u ogyihin ilaahay sarreeyey inaylka ma fogin oo caqiidadan baatilka ah ee jahmiyada ma uba haysanin allahu fii kulli maka ma arkaysa inuu ilaahay subxaana watacaala ma foga oo mustaciilna maaha inuu nabiyullaahi muuse u sheegay in rabbi midku koreeyo ninkani xaggan unbuu u kacay xaggan nebigii wuu u kacay wa inii anigu laadunnu waxaan u malaynayaa ku muuse ambaan u yaqiinsanahay kaadibaa inuu been ku sheegayo waxay leeyihiin culamada mufasiriinta qaarkood wa inii laadunhu kaadiba ay fii zacmihi ana lahu rabban fi samaa inuu leeyahay rabbi korreeya sheegshadu sheegtadii laakiin dee rususha ilaahay iskuma khilaafsanayn in ilaahay sarreeyo oo huwa subxaanau watacala waanu sarreeya wakadalika sidaa loogu qurxiye u lumay fircawn ayaa uyina loogu quri zuyina loogu qurxiyey lifircawna loogu qurxiyey suu'u camalihi camalkiisi xuma suu'u camalihi camalkiisa si ugu xumaysaasaa loogu qurxiyey wasudda waana laga horjoogsaday wey wasudda waana laga horjoogsaday can isabiil dariiqi xaqa ahaa mase waa kufri iyo tamarud ayuu la yimi ma og tahay markaasaa ilaahay subxaana watacaala waa laga horjoogsayey ma og tahay markaasuu dalqayaa shay yacmalu shay yatawasal bihi ilaa takdiibi muusa buu doonaya ma og haye maxay sula noqonaya wamaa shaydu fircawna fircawn xeeladiisu ma yaanin ilaa fii tabaab khasaare dhexdii mooyaane habbana waa ilaa fii tabaab oo nasar khasaare dhexdiis mooyaane oo khasaara ay ilaa fii khasaar marka noocaasu iska yahay dadkan maaragtay busabada ah qalbusaba dadka iska masaakiinta ee caamada ah ayaa la qalbaya ilaahay jiidan doonayaa buu ku marka uu doonaya de waa isbaatinaysa waayay buu mo waa garanaysaa cabaadkiisana markii badda oo ilaahay ku tuuray waad garanaysaa qahaad bay ka baxday iyo jaankii intuu malagu qaadaadka ugu tuuray aalaana waqad amsalta jibriil ba xataa diiday maa mada ilaahay ahlash kibir buu maara wa qaala ladi saacidun bala diin buu sheegaya xaqiiqa buu sheegaya inhu daa wa qaala wuxuu yidhi alladii kii aamana rumeeyey alle markasta ilaahay imaan buu qiraya yaa qawmi qowmkayow ittabicuun waad iraaca aniga ahdikum waan idin hanuunin eh waa shabaabkii amarka ittabicuun iraaca ahdikum aan idinku hanuuniyo sabiila arashaad toosnaanta dariiqeeda e war aniga iraaciyo iraaca buu yidhi markaasuu adduunyadani inay liidato boqortooyadan fircaan iyo guryahan dhaadheer iyo wabiyadani inaanay soconaynin waa ti la iska dhexlay sii raggooda la gowrgowracayay kii layska la ayaa u haray allah muxuu yihi subxaana wa tacaala haddana yaa qowmi buu leeya ninkan qoomkayow innamaa in kalaba maaha e wax kalaba maaha e haadihi tani amaara haadihi tani alxayaatu nolosha addunya lidata mataac waa raaxo raaxa weeye wa ina alaakhirata aakhirana hiya iyadu daarulqaraari sugnaanshaha iyo nagaadiga gurigeeda weeye daarteeda weye man qofka camila sameeya sayi'a xumaan qofka la yimaada falaa yujzaa laguba abaalmarin doono ilaa milahaa xumaanta uu la yimid mooyaane mid mooyaane waman qofka camila sameeya camalan sameeya camalkaasoo saalixan wanaagsan oo min dakarin ah rag ah aw amase unsaa dhajig oo dumar ah walxaalna camalka sameeya shardiga labaad huwa qofku mu'minun uu yahay fa ulaa'ika kuwaasina yadkhuluun waxay geli doonaan aljanna janna ayay geli doonaan laba shardi baa la keena aliimaan iyo camalkaa saalixa ee aanu ka maarmin yadkhuluuna aljanna bay geli yursaquun waa la arsaaqi doonaa fiihaa jannada dhexdeeda ayaa lagu arsaaqi doonaa bigayri xisaab xisaab la'aan subxaanaka allahuma bixamdik